dheeradh kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo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 mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaad noo dhegaysanaysaan dhegeystayaal barnaamijku waa galab wanaagsan botano galab wanaagsan galab wanaagsan ifraax dhegeystayaasha iyo farsamo yaqaanka iyo soomaali dhan waxaan leenahay galab wanaagsan galab wanaagsan ayaan leenahay mhm. haddii aaba joogo galab wanaagsan aan leeyahay gabdhi unbaa hare raggiaaw rag waaya <laughs> aad horta kama jir miya dadka maroo kuwa cararay eh, teg aweyl igu keenaan <laughs> <laughs> waa sheeko kale bal maalmaha maxaa maroo kale idinka tuse rag soomaaliyeed haddaa mhm. halkaas waxaa lagu sheegay guur raqiis ah guur raqiis ah mhm. laba kunoo doolara layiriy laba kunoo mhm. doolar ma raqiis ba laba kun waa raqiis si marka loo fiiriyana diyaaradda aan raacaysin kusii dar si marka loo fiiriyana soomaaliya gudaheeda marka qaar meelo laba kun wax looga dhammaysan karo way jiraan maxaa khaldan hadi sheekada xaggee iska qaban laada waxay iska qaban laadahay qiimaha qiimaha lacageed ma la fiirinaye kalarkaa la raacoyaa cadaan le maalgalooyaa aad marka waxaa laleeyahay anaga maya sheekada saas ma ahayn sheekada cadaan iyo kalar kuma jirine raggii markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen mm-hmm. gabdhihii soomaaliyeed guurkay nagu anaguna saas baa u raadsanay dhankii morocco in shan kun iyo lix kun iyo sideed kun markaad tiraado waa aroosaa eh. aad ku fikirtid eh, adig gabar soomaaliyeed helaysaa eh. ma ogtaa wax lagala soo kulmi karo lama oga laakiin mar walba soomaalida intii baxday ay jirtay mm. inta hadda boorsooyinkooda waxaa maleynaa mm. ayagoo fagaarta inay soo noqdaan ma soo noqonayaan haddii ay soo noqdaanna qarashka ka baxay wax laga soo kabo karo noqona laba kuna laga soo laaban karaa hadda joogtaa xaliimada waa kuu soo noqday kaama yeelayso hay qolo kalaa la heli doonaa dhima leh anigana waa tashanaynaa khalaas eh, eh, <laughs> waxay ila tahay mm-hmm. waa lagu kaftamaya waagii hore ah. soomaalidu waxay dhihi jirtay waxaa taqaan guurso waxaa taqaanid adhashid ah. mm-hmm. laakiin hadda iyaga naftirkooda shuruudii waa adkeeyeenway adkeen in lagu soo socdo dalkugalkii wadanka waa laba jibaare awal moogtahay wax iska yaru ahaa mhm. qof kasta oo xoogaa dhowrkiisa kun helaho dalaqo iska dhahaya mhm. hadda dalkugalka maroko cerkaa lala aadi shuruudihii guurkan waxaa lagu soo kordhiyashuruudihii guurkan waxaa lagu soo kordhiyey ha awal shuruudo iska yaryara waxaa ku jira ah mhm. inuu singal qofku ahaadaa hadduu xitaa reer leeyahay inuu gabadhiisa ogolaashiya ka haystaa adiga waxaan badnay warqad cadeena waa inuu keenaa <laughs> eh. hadda waxaasoo dhan laakiin soomaaliya hadee gabar soomaaliyeed raasitiin laidinkuma xiraay eh, waxaasoo dhan ma jiraaqoonsi ma jiro eh, laakiin anaga hami kalena way jiraan oo yani guurkani waxaa layidhi ragga ayagoo luuqadda carabiga garanayna ama ingiliishka mm-hmm. garanayna way mm-hmm. iska sii socdaan waa la jijabsanaa dhib <laughs> macalin fahmi raba <laughs> bal waataa meesha idinla gaarta arkeenaa barnaamijka waa gala wanaagsan alaab waxaan ku daafuranaa dhankai kaalimaha suugaanta mhm. maxaa noo soo qabanaysaa heesta daafurka waxaa noo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo maxamed b k oo la yidhaahdo saynab sabayaa sanadku i dhammaada ma ahanisaake malasa dambiyo beri ma ahanisaake malasa dambiyo beri gabayaa sanadku taagwa taagwa sanduulaan ku yeela mise samirka taagwa taagwa sanduulaan ku yeela samirka taagwa taagwa sandulaanku yeela adduunyada laynta loo socdaale saareedada adduunyada dadku saansigeediyo darbuursi ma raadsado haddaan saacayla joogaba kusaadaaliyaaye socdaane saareedada adduunyada laynta loo socdaane saareedada adduunyada dadku saxansigeediyo darbuursi ma raadsado adaa saacayla joogaba usaada

kaagwa sandullaa ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela damirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela addigu ku sayrsho siiyey waabay jacaylkii kaa sudhay sidayaasha dhiigiyo turimada wadnaha gala halbowli ku sara tegay samirka taagwa taagwa sandullaam ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandullaam ku yeela samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela masubahaad ileedahay daamirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela sandulaan ku yeela sandulaan ku yeela b k wuxuu mm-hmm. eh, leeyahay xuseenawey sidaan u tirinayo maalmaha iyo eh, ugu dhammaadaa wakhtigu moogtahay eh, haddii fursad yar lagu siiyo mm-hmm. hadii ilaahu laba saac lagaaga dhigaa ah. waxay noqonaya toban daqiiqo mm-hmm. hadda sanad wax badan waayo sax markuusan wax uu nooga xiran aysan jirin laakiin haddii lagu dhaho sanadkaanaad haysataa haddii lagu dhaho fursad bishii sagaalaad iyadoo la taagan yahay yaad wuxuu leeyahay anna waa samrayaa wakhtigiina mhm. wuu oo sanadkia wuxuu noqonayaa daqiiqado iyo wax lamid ah. b k ayaa ku luuqeynayay mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan ay heeskaasi daafur u ahayd dhanka kaalimahan kusii soconaynaa waxaa noo soo qabanaya markayga mhm. heesay ku wada luuqeeyaan hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse heestan waxaa la yidhaahdaa dhexdin Mm. Ah. heestan horaa u sheegta dhexdinaa la dhahaa xasan cabdiraxmaan maryam iyo mursal muuse ayaa ku wada luuqeynaya mhm. hadda waa hees jacayl iyo duco iyo intaba isugu jirta ducada ugu dambeyn u aqbalay moogtahay mhm. marka xiliyada shukaansiga marka la joogo faraahay mhm. waxaa wax lagu duceystaa moogtahay aryaa jira moogtahay maadaama dhalinyaro layahay marka gabadhii inaad ku tiraado kale ilaa hana kala dilin anagoon ishelin oo kale iyadana sidoo kale ay ku dhacdayducooyinkaas marka qaar <laughs> marka qaar isawadu furan tahay ducooyinkaas waa la aqbalaa heeskaasiina barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka ahayd hade kaalimo kalaa noo soo socdaa iyo mhm. majaajilo mhm. uu uda cabdulle wax ka jilayo mhm. wasalkeeda walata waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa qeybihiisii dhexan waan isla maraynaa botano mhm. dadka baadiyaha ka imaada mhm. ama baadiyaha ku noola markay magaalada yimaadaan mhm. maxay duur u raadiyaan ilaa masqul suuli malahan miyiga de hadda ma lahan moogtaha <laughs> waxaa laga yaabaaba inay eh, dadkaanu dhibku qabaan masuuliyada iyo waxaan eh, markaa goonida loogu sameeyo qolalka inay dadkaas aqoon hawe iska furanay haysteen

meel e, mm, mm, mm, e, la geli kara maaha meel la geli kara maaha soddon geela waa ku dhimanta daantaadba kula dhiman waa uurkaas madaxaan ka jabi taga madaxa madaxa madaxa walaashayda aan wax kuu sheego mahaan ad gali jiri meeqa neefo eriyahaa ku dhiman war waxba kuma dhimanin waa musqul maxaa wax inta sheegaysa geelaa ku dhinta cidna kuma dhiman geeliya xoolatoona kuma dhimane bal soo fadhiisa waabaa maxaa ku cunaaye maa la geli kara maaha qubeestaa ah, tiriya u dhawaamaiyo geediyo u bartay maya geed maanka waa dhawow mana ku yaal geed meelaha la fadhiistay ay meel bes meel aadi ma weeska jooga qubees ma rabo geli ma bas maaad gashin bamaad hadday tahay waa iska hoogteena raalli ahaa ilaahay beledku waa hoogabeledka <laughs> mahaasay wada galaan qof walba waxaan kuleeyahay mahaasay dadkoo dhan baa gela ummadda dhan oo qoyshooqay hooqay hooqay tubti hooqay tubti meel qof kale ka daba gelaa miya haasaan raaq raaq qof ama adigu kusan karoonaays saalama tagnays ka absan ha ka absan ah, fadhiisan balkaaba waxa cunta aan ku siiya waaye waxaa cunta ha ha fadhiiso maa fadhiisaa kursigaan ku fadhiiso fadhiiso raashin aan kuu keenayaa waxbaa cunaysaa eh maya waxa la cunaa haddaa keenay keen anagu fadhiisa maaye iyo keen anaa cunaaye eh, xuja maaha adugu badar haddii la cuno aad haysoodhabalay ma dhigin aan ku fadhiis muuse cuno hadda ka banaynaahaye aad la aw haye haye buudhaqteeda haye balaaji wax kama dhicin ya midka bacdigan wada warrami doonaa ya mm, mm, mm, managa managa managa managa sodon geela waa ku dhimatoo yiri haddaysan dad kula dhimanadaanba dad kula dhima ah, suuligii markuu galay uu la yaabay marka eh, eh, dad hawadaas iska soo joogi jiray ah, hawada laakiin ani malaa hadda ka hor aa tegay eh, shabeelooyinka mi aad u foga ma heyne inkastoo hadda waa la sameeyey laakiin xilli hore ahayd yacni qariiba ila ahayd aada uga baqanaya in yani dadku ay suuli la-aan yihiin

waayahay barnaamij kale wanaagsan ayaad weli dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan hadda kaalimaha sugaantaan kusoo nasanaynaa mm-hmm. waxaan soo uh, qabanayaa heesu ku luuqayo saalax qaasiim oo la yidhaahdo wacanay adduunyada waxa aan idaynin wada dhalashadeeni waa eensigaagi waxa aan idaynin wada dhalashadeeni waa eensigaagi wadnahayga jeebtahay haddaad uwaxyahay wadnahayga jeebtahay adigoon warka ahayn kala weshada anigoon warka ahayn kala weshada dhiga kala weeshada anigoon warkaahay dhiga kala weeshada maxaa taysta weyda walbahaarka ugu diray maxaa taysta weyda walbahaarka dad jacayl wadaagu weji kala sugaayo walaalaha istoorta ma wiiqan kalgacalkii yaywadidu raaxday labadeena wacad qabaa waayo iweyday mey wada jirkeen

si lafiya waydaaro leedahay intadu walax si lafiya waydaaro leedahay haddaba waraaqo wahiwaan ku sugahaddaba waraaqo wahiwaan ku sugay cuna jiro intay wacashadaad tahay kuna jiro intay wacashadaad tahay kuna jiro intay wacashadaad tahay kuna jiro dad jacayl wadaago weji kala sugaaye walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkee dad jacayl wadaago weji kala sugaayo walaalaha isdoorta ama wiiqaan kalgacalkeywadhe durraacday labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale dhiga kaalaweheshadaaalix qaasin ayaa ku luqeynaya barnaamijkeena mhm. galab wanaagsan waxaan kusii saqaynaa bootaanu mhm. gabagabadiisii mhm. balse intaan gabagabada aadin waxaan usoo qabanaya dhegeystayaasha hees ay ku wada magool iyo kuluc heestan waxaa la yidhaahdaa dadnimada aqoonso aan ku hays dadnimada aboonso jacaylka alla diiday waa intuu ku daare maydiir laxaysaa dadnimada aboonso jacaylka alla diiday

aynan yahay diraaciyo dirir hooray kala wacan aduu duug arkaaya nabadagu ka kale dugsanaya kale dugsanaya ani ila dogolsani intiisiibadayahay ka kale dugsanaya intiisiibadayacay ka kale dugsanaya ani ila dogolsani laga aqoonsado sidii dumaar xishoodo dadnimada aqoonsadii dumaar xishoodo hadalkii la gadi jiray aygu odhan dibdibadi ummada aqoonso cadabka dumaaxishoodo dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo hadalkii hadadii jiray aygu odhan nin

dadnimada aqoonso jacaylka aan la diiday waa intuu ku daare may diir naxaysta yahay dushaada lay mariyay dacaruur bir qabuur

wada aqoon sida dumar xishoodo badribada aqoonso sida dumar xishoodo hadalkii la dedi jiray ay oo dhan mirdhibatay ummada aqoonso raacishoodu dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodu hadalkii la dedi jiray haygu odhan in heerti shacaylka aan la diiday dadnimada aqoonso dadnimada aqoonso jacaylkaan dadnimada aqoonso jacaylkan la dooda waa intuu ku daaree ha yacni bini-aadinimada ha ka tegin waxaan way mm. soo socdaan way kuu imaan karaan mm-hmm, mm-hmm. waa inta uu kaa soo gaaraya keliya yay ku xiran tahay dadnimada ka tegin ha barnaamijkeena galab wanaagsan cabdulaayo gabagabadiisa isla soo gaarnay mm-hmm. barnaamijka intuu soconayey botani aniga idinla soo xosiinay faraaxa farsimaqaanka inoo farsameyna waa mahad celineyna intaan ku kulmi doona barnaamijkan midkiisa xiga waxaa idinkaga tegeynaa saaxiibada marka waxaan oga tegaynaa ifraaxay maadaama maroo ka la wada aaday <laughs> hees xabaale aadan uu ku luuqeynayo oo layidhahda hablaheena soomaaliyeed wuxuu leeyahay hablaheena soomaaliyeed mar kastaba indhayraa eynigood sidaas nabadgelyo xasuumaye uma eka haweenka dunide markastaba indheeda aynigo hablaha soomaaliye uma eka haweenka dunide markastaba indheeda aynigo adiyaha kale ee basiin oo lagu imaanay leeyihiin maariin iftiinay leeyihiin akhtarjabis dhalaalay leeyihiin midab uumiyaha kale ee basiin oo lagu imaanay leeyihiin jirkooduna waa udgoon aragtida u roona ina tayadu jirkooduna waa udgoon aragtida u roona iyo tayadu hallaynahe hablaha soomaaliyeed anshax iyo asluub bay leeyihiin edab iyo xishood bay leeyihiin ixtiraam gobeed bay leeyihiin sharaf iyo astaan wanaagsana allaylehe hablaha soomaaliyeed anshax iyo asluud bay leeyihiin edab iyo xishood bay leeyihiin ixtiraam gobeed bay leeyihiin asxaab wanaagsanaa garashiyo aqoon bayleeyihiin karjiyo awood bayleeyihiin arxan iyo adeex bayleeyihiin sharafiyo asxaab dhugo maxan weli aroos gelinogo haka qadino dadkeena asturan ninka eebbasiyo aad u dhowr